ilaahay inaad ijtihaadkaas ku adeecdidaa waajib kugu ah kama btalaa طaacatahum ilaahay inay adeecaan soo ugu imtixaanay fii gayrihi gayri اlijtihaad oo mimaa farada calayhim ilaahay wuxuu ku farad yeelay ah si ilaahay salaaduu kugu farad yeelay inaad kaga soo baxdid aad ku imtixaanan tahay yaa ijtihaadkaas adigane aada ku imtixaanan tahay inaad sida ugu habboon aad ka soo baxdid mas'alada markaad aada dadaasho ijtihaadid waxaa la rabaa ijtihaadkaas adiga ama ha noqdo lisaalixika aw ligayri saalixika xaqa waxasiya inaad sheegto maana in la jiifiyaa banaanteeda ma ah ee waxaa la rabaa ijtihaadka naftigiisa axyaanan yakunu calayka wa axyaanan laka inayna ahaynoo taas aad ka tahay albaxdu can ilxaqi bidalaa'ilih taasaa lagaa rabaa mooye ijtihaad oo waxaa weeyaan sida aniga aan ka rabaan ka yeeshana taas lama rabo marka wuxuu noo tilmaamayaa musanifka fainahu yaquulu tabaaraka wa tacaala maadaama kitaabka uu dheer yahay yacni waktiga aniga aan furso haysta markii loo fiiriyo habeen kasta inaan shan warqad akrino weeyaan marka xaqiiqatan kalaamka imaamu shaafici wuxuu u baahan yahay alwuquuf macahu kalaam aada u qiimo badan oo qawaacid oo nusuus kale loo heli karo marka qofkii waxaa weeyaan waqti dheer bay kaa qaadanaysa marka waxaan furso ka dhiganaynaa aayaadka markiina soo marto waxaa lagu magacaabaa ixaala calaa maa sabaqa inaad horey usoo wada marteen tafsiirkii kitaabka qur-aanka kariimka ah marka waan iska dulmaraynaa sidii ay fursa ay noogu noqoto inaan warqad badan aan goyn ayib marka ilaahay wuxuu ihi walanabluwannakum dad yahow waan idiin imtixaanaynaa xataa naclama almujaahidiina minkum waasaabiriina xataa naclama intaan ka ogaano ilaahay horina waa uu ogaay ee cilmi usoo muuqanaya weliga ha u malayn laakiin waxaa weeyaan cilma duhuur cilmigii ilaahay uu asiga u keli ahay yaa waxau dadkao dhan markaan u muuqanaa markii imtixaan inta lagu geliyey ama aad ku dhacday ama aad ku baastay xataa naclama almujaahidiina minkum kuwa oo jihaadka dhabta jihaadaysaan u ogaano iyo wasaabiriina cala aljihaadi waayo wanabluwa akhbaarakum marka akhbaartoodana aan jarabno bimacnaa wanabluwa akhbaarakum wixii adiga aad tahay oo dhan la muujiyo daahiran wa baatinan akhbaarakum saas marka ilaahay wuxuu nagu imtixaanay jihaad jihaadkaas fulintiisa iyo wasabri calayh sidaas inaan fulin say waajib noogu tahay yaa cilmigana inaan ku ijtihaadna ay waajib noogu tahay saasuu musanif ka rabaa ee hadda jihaad aayaadkeeda kama sheekayin wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi asoo ummatu qowmi mus muusa ka hadlay casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun qole oo reer bani israa'iil oo min qowmi muusa markay dhibaato adag ah, wa qaala tacaala waliyabtaliya allahu ma fii suduurikum waliyumaxisa maa fii quluubikum waliyabtaliya allahu ilaahay inuu imtixaana maa fii suduurikum qalbiyaashiina waxa ku jiro iyo waliyumaxisa inuu ahira maa fii quluubikum yacni jihaadkii baa laga hadlaya waxaan oo dhan jihaadkii miisadiisa waxa waaye wuxuu soo saarayaa qulba qofka wuxuu qarsan jirayaa soo baxay bimacnaa xataa yamiiza alkhabiida min aayib jihaadkii markii la galo ninkii munaafiq ahaa iyo ninkii kale waa kala caddaanaya marka wixii awal qarsanaay oo dadka ka qarsanoon ilaahay aan ka qarsanayn aa banaanka soo baxay taasaan dadka inaan u muujina la raba maa min min macraka ilaa wayatabayanu fiiha rijaal wa qaala tacaala isagoo qowma muusa ka hadlaya casaa rabbukum rabbigiina wuxuu mudan yahay an yuhlika caduwakum casaa haddiiba min qabli lah ay tahay waxaa waye taxqiiq sidaasay ku imaanaysaa ayagoo duruuf adag ku sugan yaa ilaahay wuxuu yidhi maanta arrintan aad ku sugan tihiin waxaa sugan ilaahay an yuhlika caduwakum cadowgiina inuu halaago wayastakhlifakum fi lardi ardadan uu idin gaar yeelo idin uu idin dib mariyo adinka ood ku hartaan marka arrintaas laguma gaabsanin waxaa layidhi fayandura kayfa tacmaluun ma aha ilaahay dadkaas inuu iska halaagaya adinkana liannakum antum in logdin baaqi yeele ma aha laakin liannakum antum tacmaluuna calaa wifqi manhaji illahi tacaala ayaa ladin reebay kayfa tacmaluuna sidaasa laga hada wa qaala shaaficiyu marka wuxuu yihi fawajahahum ilaahay wuxuu u jiheeyey bilqiblati inay qibladu u jiheey yani faamarahum bitawajuhi ila alqibla saasaa lagala jeedaa addoomankii ilaahay wuxuu amray inay u jihaystaan ila alqibla fawajahahum ilaahay waa jiheeyey bilqiblati qibladii inay u jeestaan ila almasjid alxaraam inay u jeestaan wa qaala linabiyi wuxuu u yihi qad naraa taqaluba wajhika fi samaa nebi moxamedow waxaan arkaynaa araggaada gadgadoonkiisa oo samada aada mar kastaba kor u fiirinaysay liannahaa manbacu lwaxyi samada waxyigaa ka yimaado marka nebiga markii madiina uu tegey waxaa la amray an yatawajaha ilaa beyt اlmaqdis kaana yusalii ilaa beyt اlmaqdis hadda nebi moxamed inuu baytulmaqdis u jeesto aayad qur'aanku ma soo aroorin laakiin umira bihi waxyan bisunatihi salى اllahu alayh wasalam sunnadaas ayada ah waa la nasakhay biاlqur'aani اlkariim qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaa ilahi wuxuu ihi falanuwaliyannaka qiblatan tardaah waxaan kuu jeedinayna qiblo aada jecesha nebi moxamed reer yahuud inuu raacsana oo baytulmaqdis uu ku dukada ma jeclayn markaasaa waxaa la yidhi intaan kuu jeedinaynaa ee fawalli wajhaka wejigaada jeedi shadra almasjid alxaraam masjidka xurmadale jihadiisa u jeesaa la yidhi waxayumaa kuntum dadkiina mu'miniinta meel kastoo tihiinna fawalluu wujuuhakum shadra wejiyaalkiina waxaad u jeedaysaan jihadiisa wa qaala tacaala wamin xayu kharajta alidi meeshaad u baxdo safaran waxadaran meel allaala meeshaad u baxda fawalli wajhaka wejigaada ujeedi shadra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum meel kastoo tihiin dadka fawalluu wujuuhakum shadra lianlaa yakuuna saysan u ahaanin linnaasi dadkii calaykum korki calaykum adinka xujatun saysa idinku yeeshan maxaa yeelay lianlaa yakuuna الnaasa calaykum xujatun waxaa la yidhi yahuuddan horey waxay usii ogaayeen nebi moxamed in la wareeji doono annahu yuwajaha ila alqibla qolo saasay ku fasireen marka haddii nebi moxamed aanan la wareeji lahayn waxay dhihi lahayn wixii kitaabkeenni ku yiilay oo nebi moxamed in la wareeji lahay ayaa maqan wabittaali waxa waaye xaq ma haysto laakiin markii la wareejiyey oy ogyihiin nebi moxamed inuu qiblo kale loo wareejinaa sida ugu soo baxay markaasay garteen nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam ila aladiina dalamuu minhum kuwa aan qiimaha lahayn oo dee xaq iyo baatilba aan waxba maqlaynin lagama hadlay ayib hadda aayaadkaas wuxuu u jeedaa musanifka aayaadkan yuu rabaa inuu ka soo deliishto ijtihaadka inuu waajib yahay si looga soo deliishanaa undur fadallahum ilaahay wuxuu tusiyey jalla hanaa'uhu ammaantiisa ha weynaatee idaa qaabuu muslimiinta hadday ka maqnaadaan can cayni lmasjid alxaraam masjidkii xaraamka ahaay haddayna u jeedin cayn waxaa la yidhaahdaa aniga tiirkaan iga hor muuqda waxaan leeyahay ana araa cayna alcamuud yani tiirkee ishii waan u jeeda cayntiis macnaha daatadii waayo marka musanifku waxau leeyahay ilaahay wuxuu amray idaa qaabuu hadday ka maqan yihiin oo meel dheer ay ka jiraan can cayni اlmasjid alxaraam masjidkii xaraamka haddayna u jeedin oo ishooda haynin ilaahay wuxuu amray calaa sawaabi اlijtihaadi inay ijtihaadaan you ilaahay tusiyey fadallahum calaa sawaabi اlijtihaad waxaa la yidhi ninkii oo baytulxaraam ka fog ha dadaalo ha ku dadaala inuu ogaado masjidka meeshu ka jiro lama dhihin nin kastoo aan ilaahay masjidkiisii arkaynin kacbada aan arkaynin meeshuu raba isaga dukada lama dhihin laakiin waxaa la yidhi hala dadaalo caqligaada ku dadaal qiblada meeshay kaa jirta u jeeso adiga uma jeedi mogtahay soomaaliya oo kale ba joogtaaba marka fadallahum calaa sawaabi alijtihaad inay dadaalaan yuu ilaahay inay sawaab tahay u tusiyey mimaa farada calayhim ijtihaadko mimaa farada calayhim wuxuu ilaahay ku farad yeelay ka mid eh minhu ay mima tia min اجtihaad le waay bilcuquuli ay ku dadaalaan caqliyaasha ilaahay uu siiyey bilcuquuli alatii cuquusho rakaba fiihim ilaahay uu ku abuuray inay caqligaas ku gartaan qiblada ama kacbada meesha ay ka jirto cuquulshii almumayizati soocaysay bayna alashyaai wa abdaadiha shay kasta iyo shayga ka soo horjeedo kor iyo hoos bidax iyo midig waqooyi iyo koofir waad kala garanaysaa shay kastaba shayga ka soo horjeedo caqligaadaad ku garanaysaa dayib iyo inay ku dadaalaan ay ku gartaan wاlcalaamaati inay ku gartaan caqligaadii isticmaal iyo wاlcalaamaati tusayaalyaalka waxyaalaha ilaahay uu kugu tusinayo calaamada waxaa weeyaan tilmaamyaalowa alatii calaamaadkoo nasaba lahum ilaahay oo u abuuray oo u oogay duuna cayni lmasjid اlxaraam masjidka haddayna ujo u jeedin masjidkii xaraamka haddayna u jeedin inay ku dadaanaan calaamayaadkii jidka jihada uu ka jira tusinay alladii masjidkoo amarahum ilaahay u amray bitawajuhi shatrahu jihada uu kaa jiro ilaahay ku amray musanifku wuxuu u jeedaa inay ijtihaadka waajib yahay waxaa uu daliil ah dad kastoo muslimiin ee kacbada ma wada arkayaan nin kastaba waa uun ka fog yahay ama ha u dheeraado ama ha u dhowaato markaasaa waxaa la yidhi fawalluu wujuuhakum shatrahu waxaad ku dadaashaan inaad u jeesataan kacbada dhinaca idinka jirto seen ku gara karaa waxaa lii waa inaad dadaashaa ijtihaad waa inaad samaysa ijtihaadkaasoo laba shay aad u kaalmaysanaysa marka hore ilaahay caqli buu ku siiyey oo xayawaankaas lamid ma tihid marka kale calaamaad aad ku garan kartid kacbada dhinaca kaa jirto calaamaadkaasaa noo sheegi doona musanif calaamaadka waxaa ka mid eh faqaala tacaalaa wahuwa aladii jacala lakum الnujuuma litahtaduu biha fi ظulumaati اlbari wاlbaxr ilaahay wuxuu idin abuuray baa layidhi jacala lakum wuxuu idin abuuray ou idin yeelay annujuuma xidigayaalow idin abuuray hadafka loo abuuray waxaa ka mid ah litahtaduu bihaa inaad ku hanuuntaan fii dulumaati اlbari markaad banaanka mugdiyaashiisa iyo walbaxri badada markii aada maraakib iyo wax ku jirtaan waxa weeyaan waxaa lagu garanayaa ama ha noqoto qamar ama ha noqoto bil hadhayda shamsi ha noqoto oo qoraxdi ama xidigo kale ha noqoto dadka baadiyaha ah way yaqaanaan nin kastaba waktiga salaada subxeed ay dhalinayso waktiga habeenka lix saaca uu yahay waktiga waaga uu soo dhow yahay kullu xidigahaasay ku xisaabtamaan bal waxaan ognahay waktiyaasha roobka ah xidig heblahay xalow dhashay saanuu yahay baa lagu leeyahay xidigahaas waxa weeyaan ina tiraadid xidig heblooy miyaa muuqata maanta abaar waa taasaa la diidaa taas kufrun bilaahi wa laakiin inaad tidhaahda xidigaas waxaan ku garanaya inuu habeenkii lix saac soo gaaray inay eh, xidigaas waxaan ku garanaya inay qiblada dhinacaan iga jirto waxaasoo dhan waxa weeyaan waxyaalaha ilaahay uu samada noogu sameeyeyba ka mid tahay marka xidigahaasaad kaalmaysanaysaa baa lagu leeyahay sidiid markaad adiga safarkaad u socotidba aad ukaalmanaysaysin sidaas oo kale ayadana kaalmaysa kacbada xaggeeda inaad ku garatid sidaasaa lagu leeyahay marka wa qaala tacaala wacalaamaatinaan haddana ilaahay u yeelnay buu yidhi wabinajmi hum yahtaduuna xidigahayna ku hanuunaan najmi waa mufrad mucaraf bimacna nujuum baa lagala jeeda yacni waxay ku hanuunaan oy dhulkoodii ku soo gartaan xidigahaas adiga maanta haddae magaalo lagugu dhalood baxdid maanta dhan haddaad baadiye ku socotay ma taqaanid gurigiisaad ku gaartid laakiin dadka baadiyaha ku dhaqmo siday u soco yaqaanaan iyo si kastoo meel weligiis u marin waa tilmaam buu ku tegi karaa liannahu waxa weeyaan waa barta ayib fa kaanat alcalaamaatu markaan calaamaadkii ilaahay kaalmaystaniyiri waxay ahaadeen jibaalan wa leylan wa nahaaran waxaa ka mid eh maalintii habeenkii buurihii xidigihii qamarkii shamsadiyaa ka mid fiihaa waxaa ku sugan baa la yidhi arwaaxun dabaylyaalo macruufatu alasmaa dabaylyaal lakala yaqyaqaano waxa weeyaan dabayl oo oo asiba la yidhaaha jirto mid dabuur la yidhaaha jirto mid fulaan la yidhaaha jirto mid kastaba wakti ay kacdaa jihayna u jeesataa dadkaas way yaqaanin ani walow aan aan cilmi dheer usii lahayn laakiin waxaas waxay kamid yihiin dabayl baa jirto markii wakti sayf la jooga dhinac ujeeda wakti shitaan dhinacay ujeedaa tubaa jirta oo markay ku imaado roob inuu ku imaanaa calaamo u ah waxyaalo badan baa jirta waxaasoo dhan baa la rabaa inaad adiga koobtid hadhowtid dantaada aad ku gaartidaa la rabaa marka taas waxay ka mid tahay waxyaalihii wa in kaanad haba ahaata buu yihi dabeelyaashaas mukhtalifa almahaabi meesha ay ka kacaysa haba iskhilaafsanaato midba meel bay ka kacdaa meelayna u jeesataa ee mid kasta magaca waxnaana lagu gartaa wa shamsun wasugan qoraxdii iyo jumi taasoo macruufatu lmaaalic aniga qoraxda markay ii soo baxda waxaan garanaya inay bari ay inta iga tahay aniga maalan soomaaliyaan joogaa ka soo qaado qoraxdii markay ii soo baxdo markaan bari garto galbeedna waan garanaya labadii markaan kala garto waxaan garanayaa koofir iyo waqooyina waan garanaya wabittaali aniga marka inay kacbada iga jirta waqooyi baan garanaya saasaan u dukanaya qoraxdii baan istaagayaa markaan qaabilo waxaan ogaanayaa inaan sharqi qaabilsanahay qoraxdii le ka jeesa markaan waqooyi waaba markaan bayna eh, algarbi waashari annaga qiblay ba noo tahay sidaas markaan u jeesano wayba noo dhamaatay marka maxaan ku garanay mujarad duruuci shamsi waad garatay qamarki sidaas oo kale waay marka calaamaadkaasaa la rabaa inaad fiirasitid ood ku dadaashid ood ijtihaadidaa lagaa rabo ayib marka wuxuu leeyahay macruufatu lmataalici meeshii ka soo dhalinaysa la yaqaano meelaha ay ka soo dhalanayaan iyo wlmaqaaribi meelaha ay ku dhacayaan iyo wlmawaadici min alfalag falagga mawaadicda uu kale leeyahay xataa waxaa lagu leeyahy nujuumtaas qayb habeenkii dhacaa jiro qayb weligood meeshooda aan dhaafinaa jiro qayb waxaa weeyaan bil kastaba in yar in yar dhaqaaqayaa jiro marka waxaan rabaa intii dhammaa inaad ku ogaatid marka ilaahay wuxuu yihi yas'aluunaka can الshahri qul yas'aluunaka can اlahilati qul hiya mawaaqiitu linnaasi dadkaa ku xisaabtamo baa ilaahay subxaanaه watacaala u yihi marka tii baa la rabaa inaad kaalmaysatid kacbadii aad ku haysid ayb fafarada calayhim ilaahay wuxuu ku farad yeelay alijtihaada inay dadaalaan oy dadaalaan bitawajuhi inay jeestaan shatra almasjid alxaraam masaajidkii xurmalada meeshu ka jira inay ku dadaalaan ilaahay waajibiyey oo mimaa dallahum calayhi wuxuu tusiyey ah oo mimaa wasaftu waxaan kuu soo sifayna ah fa kaanuu waxay ahaadeen muslimiintii hayra musaayiliina kuwa aanan ka fogeen amrahu ilaahay amarkiisa maa kaanuu mujtahidiina maadaama ay dadaaleen ilaahay amarkiisa kuu filiyay noqonayaan waxaa lagu leeyahay ninkii ina calaamaadkii iyo qibladii iyo buurartii inta fiirsado amarkii ilaahay sidaas ku qaato wuxuu la mid yahay amarkii ilaahay nin aan ka fogeenoo fuliyey fa kaanuu waxay ahaanayaan maa kaanuu mujtahidiina maadaamuu mujtahidiina haddayba ijtihaadaan ijtihaad dhab ah hayra musaayiliina kuwa aanan ka fogeen amrahu ilaahay amarkiisa jalla hanaa'uhu walam yajcal lahum ilaahay uma yeelin idaa qaaba canhum hadduu ka fogaado caynu lmasjid alxaraam masjidkii xurmarahay daatadiisa hadday ka fogaatay ilaahay uma banaynin an yusalluu inay dukadaan xaydu shaau allah kalaam aada u qiimo badan weeyaan inay ijtihaadka waajib yahay waxaa kugu daliil ah ilaahay ma dhihin haddaadba xaramkii ilaahay aada ujeedi waaysa idinka fogaado meeshaad rabta isaga dukada laguma dhihin waqooyi ha noqote koofirna ha noqote laakiin waxaa lagu yidhi waxaa kugu waajib ah inaad ijtihaadid ijtihaadkana lama rabo aniga saasaa ila noqotay lama rabee ijtihaad sax eh, waa inuu noqdo oo wax ku dhisan caqligaadii calaamaadkii wixii lagu samey ilaa aad wixii ka heshid markaas kadib haddaad gaftid waa lagu cafi walidaalika fuqahada waxay qabaan ninka baadiya haddii uu tago ou qiblada meelay ka jirta ou garan waayo ou ku dadaalo ou asbaabta iskari kara ka baxou meel ku dukado biri haddii uu caddaata qiblada uu dukada khata inay ahayd inaan la soo celinayn qolo badanaa sidaas qabaan bal waxay qabaan laba nin oo isla socota baadiye hadday isku khilaafaan qibladii ani wuxuu yihi intay ila tahay anna intay ila tahay daliilkana lama haayo nin kastaba meeshii qiblada la noqotay uu asiga helay buu ku dukanaa meeshaasuuna ujeesanaa maxaa yeelay inta karaankiisa oo ilaahay ku kalifay intaasay ahayd intiina waa ka soo bax ayib intaa yaraan dhamaystirayaa wakadalika akhbarahum ilaahay wuxuu u khabray can qadaa'ihi buu ugu khabray ilaahay xukumkiisii horo fa qaala wuxuu yidhi ilaahay ayaxsabu linsaanu dadka ma waxay u maleeyaan qofkii muxuu u malaynaa an yutraka in laga tagayo sudansi la-aan inaan wax loo dirsanaynin u malaynaya wasuda waxaa la yidhaahdaa aladi laa yu'maru walaa yunha dadkii inaan wax la faraynin waxna aan laga reebayn imaam shaafici suda wuxuu ku fasiray aladi laa yu'mar walaa yunha dadka saas inaan ka dhigayna may u maleeyaan maya ee amar baa ku saaran inaad soo furisaa nahyi baa ku saaran inaad ka fogaata wa haadaa yadullu midkaan waxuu tusinayaa calىa anahu shaniya laysa liaxadin dad inuusan lahayn qof inuusan lahayn duuna rasuuli اllaahi ilaahay rasuulkiis qofaan ahayn an yaquula inuu yidhaha malaha ilaa bilistidlaal qof waxaasay anay ila tahay iska dhihi kara malaha rasuulkii ilaahay asaaba soo dirsaday wuxuu yidha sax laakiin waxaan ilaahay rasuulkiisi ahayn inuu xugum sharci sheega ma u banaano ilaa an yadkura daliilahu daliilkaasaan u idhi imaam shaafici saas dhahay walaysa liaxadi an yaquula duna rasuuli اllaahi qawla ila bidaliil saas way daliilkoo bimaa wasaftu fii haada midka hadda aan kuu soo sheegay ah iyo wa fi lcadli iyo wa fii jazaaءi sayd oo kuu imaan doonto cadliga macnaha in ilaahay wuxuuna amray ninka caadilka a markhaatiisa hala maqlo ninka faasiqana hala celiyo jazaa-u sayd wuxuu ihi wa ashiduda way cadlin waa noo walaa yaquulu qofkii dhihi maayo bima staxsana wixii la wanaagsanaaday aniga sow maaha arrintaasaa ila wanaagsan war arrintaasaa ila wanaagsan diin ma ahee waxaan maxaad u saartay qiyaas miya ma ijmaac miya ma aaya qur'aan miya ma xadiid rasuul miya waxaa lagaa rabaa saana ila noqotay hawadayda ma ah liannahu haddii nin kasta laga aqbalo saana ila noqotay nin kasta caalim buu iska noqon lahayd markaas inta aan nahay inteed lamid aho qowl ah soo bixi leh marka walaa yaqulu bima staxsana markaasuu musanif wuxuu yihi faina alqawla bima staxsana faina alqawla qofkii haddii uu yidhaahdo bima staxsana faina alqawla dhihitaanka bima staxsana qofkii wanaags wixii uu wanaagsanaa iska yidhaahdo shay-un weeyaan yuxdituu qofka iska keensaday laa calaa mihaalin sabaq wax ka horeeya uusan kaga dayanin taasna lama rabo waxaan rabaa meel usaar qowlkan asiga aayaddaasaa tiri xadiidkaanaa yidhi ummaddaa ku ijmaacday imaamkaas weynaa yidhi oo meeshaas u deliistay idheh laakiin anaa idhi saasayna ila tahay taasaa lagaa diiday fa amarahum ilaahay wuxuu amray an yushhiduu inay markhaati geliyaan daway cadlin ilaahay wuxuu yihi waashhiduu daway cadlin minkum ama naagtii la soo celinaya rajcadii ha noqoto ama xayawaankii jazaa-u ha noqoto laba markhaati daway cadlin markaasuu wuxuu i musanifka waalcadluna waxaa leeyahay ninka markuu caadil yahay an yacmala biaacati illahi ninka ilaahay daacadiisa ku fiican oo been aan sheegaynin waajibaadka soo baxaya maxaarimtina aan ku dhacaynin isku soo duub ninkii daacada ilaahay ku falaya marka fa kaana lahum sabiil dadkii waxay leeyihiin jid ay ku ogaadaan ilaa cilmi اlcadli inay ogaan karaan caadilnimada waxay tahay iyo waladii yukhaalifu macnahan macne aada u qarsoon waayo imaam shaafici wuxuu ula jeedaa ilaahay wuxuuna yidhi dad ninkii caadil ahaay waxa laga maqlo ninkii faasiq ahayna hala celiya saas ma ahno nin kastoo caadila weji uma qorno caadilnimadii faasiqnimadii weji kuma qorno aniga marka waxaa lay amray nin caadila ah inaan makhaati ka dhigo marka waxaa lay amray inaan raadiyo oon ogaado ninka caadilka iyo ninka xun inaan ijtihaadkaygu ka ogaado lay amray ee ninkii caadilkahay ah nin calaamo igu qoran tahay ma ah taas waxaa laga gartay markaan yajibu calaya an ajtahida wa an abxaha qusaara juhdii fi lbaxdi can alcaadili wa can gayri marka taas waxaan ka qaadanay ijtihaad inuu waajib yahay aan ka qaadanay ayb waqad wudica hada fii mawducihi musanifku waxau leeya midkaan meelay noogu imaan doontaa hadda waan kuu soo dedejiyey ficlan aayaddan haddaan fawalluu wujuuhakum shatra almasjid alxaraam musanifka markuu ugu yaraado saddex joor buu soo celi doonaa hadda aayaddaas fiiri muslimiinta oo dhan waxay ka wada qaateen inay muslimiinta waajib ku tahay inay kacbada u jeestaan laakiin imaamu shaafici uri taas waaba la isku waafaqsanya laakiin waxaan kaloon ka qaatay inu ijtihaad waajib uu yahay aayadaanan ka qaatay buu ku yidhi nin kastama wada ma ka soo saari karo nin kastaba ina ijtihaadka waajib yahay aayaddan lagama soo saari karo laakiin waxa weeyaan eh, nin kastaba fiqiga ilaahay uu siiyey waa marka musanifku wuxuu ku noo ballan qaaday waqad wadica hada fii mawdicihi meeshii aan ugu talagalow imaan doonaa waqad wadactu jumalan minhu qeybyaal asay ka mid ah yaan meel kale ku sheegay rajowtu waxaan rajaynayaa an tadulla calaa mara maa waraa'aha intaas aan sheegay in looga qiyaas kara looga qiyaas qaadan karo intii lamid eh oo mimaa fii mili macnaaha wixii ayda mid lamid ahoo dhan hal mid haddii lagaaga soo deliishtay inta kalena waa la mid wabilaahi tacaala towfiiq eh, waxaan ku soo dhex jirnay musanifka alay eh, raximahu llahu tacaala in uu noo soo sheegay waxa la yidhaahda bayaan bayaanka waxaa weeyaan waa baab min abwaabi usuuli اlfiqhi wuxuuna yimaadaa bacda اlijmaal shay macnihii laga doonayay uu ilaahay ula jeeday ama rasuulkiisa ula jeeday naskii aansna waadix ka ahayn kii ka daba yimaadoo naskaas fasiro yaa bayaan la yidhaahdaa marka kan hore waxaan ku magacaabaynaa mujmal midka naska ula jeedadiisa caddayn naska kalena bayaan ama mubayin baa la yidhaahdaa marka almubayin waxa weeyaan tafsiir wa tarjiix ah ixda alixtimaalayn aw axad alixtimaalayn labadii ixtimaal oo naskii horo ku dhex jirtay midkeed oo si loo caddeeyaa la yidhaahdaa marka ixtimaalka naska hore geli kara mujmalka ah ama liqaraabatin fii macnaahu aw lixtimaalihi limacnayni faakthar aw ligayri dalika haba ahaado marka mubayinka haddii uu yimaado yajibu calى اlmuslimi tafsiiru اlmujmali bidalika اlbayaan marka musanifku wuxuu soo sheegay bayaanka haddii laysku soo qabto guud ahaan bayaan baa laysku yidhaahdaa laakiin furuuc iyo magacyaala yuu kala leeyahay marka hadda furuucdii asiga ahayd buu musanifku wax ka sheegaya waxaa ka mid eh baabu albayaan اlأwal bayaankaa hore musanifku wuxuu ujeedaa فيma إida kaana الnaص الأwal bacdahu mubaasharaة naص آakar yufasir الأwal naskii horo naski naftigiisii yaa aakhirkiisii mufasiran liawalih waa nooc min albayaan weeyaan marka hadda baabkaan horo ama qismigaan horo musanifku wuxuu ula jeedaa fii ma idaa wujida fi nafsi nafsihi maa yufasiru awalahu fii aakhirihi intaa un lagala jeedaa musanifka asaaba noo cadday doona undur qaala allahu tabaaraka wa tacaala fi lmutamatici faman tamataca biاlcumrati ilى اlxaji fama staysara min alhadi ilahay wuxuu ihi faman tamataca biاlcumrati ninkii cumro ku raaxaysto ila alxaji intii laga gaaro fama staysara facalayhi waxaa dushiisa ah ma staysara wixii fudoodo min alhadyi ah faman tamataca biاlcumrati waxaa loo jeedaa tamatuc xajka anwaacda loo guto yaa saddex qayba ifraad iyo qiraan iyo tamatuc ifraad waxaa weeyaan inaad meeshaan ka baxdid xaj keligiis aad la timaadid ifraad baa la yihahda yani afradta alxaja can اlcumra tamatuc baa jiro waxaa weeyaan intaad ka baxaysaa taأtii biاlcumrati fi ashhur اlxaj shawaal dilqacda wa cashri min min dilxija saddexdaas bilood yaad dhexdeeda cumro kula imaanay markaasaad iska sugaysaa dhulkaas maka aada iska fariinaysaa xajkii baa kuugu imaanaya marka ninkaas waxaa la yidhahdaa mutamatic waxaa mutamatic loogu magacaabay ninka haddii intuu xaj galo kaana yajibu calayhi an yabqaa muxriman yacni dharkii labadii go-ee oo caddaa unbaad qaadanayd iyo wixii laha leh ma lagu ogolan lahayn inaad subag iyo wixii aad isticmaashid barfuun iyo wixii laha leh marka waxaad noqon lahayd weligaaba nin ixraamku baaqi ah yaxrumu calayka maa yaxrumu cala almuxrimi oo muxaramaat lixraam waa la yaqaanaa laakiin ninkan mutamatica markuu cumrado la yimid dharkiisii buu iska qaadanayaa reerkiisii buu iskala joogayaa naagtiisi waa jimaaci karaa wuxuu rabuu marsan karaa dharkuu rabuu gunto karaa maalinka sideedaad oo bisha dilxija sideed ay tahay xajki buu gelaya marka ninkaas mutamatica ah yaa ilaahay wuxuu ku waajibiyey raaxayntaas ou raaxaystay iyo labadaas camal ou la yimid oo cumradii oo keligeeda haddana xaj ou la yimiday muqaabilkeeda waxaa lagu waji lagu waajibiyey inuu hadyi bixiyo oo markaa dabxu shaatin fii maka almukarama hadyigaasoo ah marka ninka laga hadlaya ninkaas faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi macnaheedii sidaas waa hadda aayadda tafsiirkeedun baan ula jeednaa musanifka qasadkiisa taas ma ah laakiin undur ilaahay wuxuu ihi faman lam yajid hadyi ninkaan helaynin neefkii ariga ahay oo la gowraca ninkaan heli karin fasiyaamu ثalaaثati أyaamin fi اlxaji saddex beri in xajka lagu soomo saddexdaas beri oo aj saddexdaas beri oo xajka lagu soomayo culammada waxay yidhaahdeen laba qayb uma noqon kartaa inuu maalinku ixraamka galo oo maalinka sideedaad ama maalinka toddobaad ah inuu ka bilaabo saddex maalmood maalinka toddobaad maalinka sideedaad maalinka sagaalaad oo waxaa la yidhaahdaa maalinka sagaalaad soomkeeda ma habboono ninka xaajiga ah oo yowmu yowmu carafa weeyaan ilaa ninkii soom oo bedela hadyi lagu leeyahay mooye fuqahaa baa qabta sidaas saddexdii biri marka adigoo muxrim bilxaji ah yaad aada la imaanaysaa waxaa kugu rumoobaya markaas fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji saddexdii maalmood ood xajka ku jirtay yaad la timid qolo kale waxay leeyihin saas ma ahee saddexda ayaamu tashriiqi ah oo yoomka kow iyo tobanaad laba iyo tobanaad saddex iyo tobanaad oo min ayaami alxaji ah yuu soomayaa wahiya min ayaami alxaji aydane marka fuqahada qaarkuwani qataa intana qaar labadaba way bannaan tahay midii u sahlan buu qaadanaya markaa kadibaa waxaa la rabaa wa idaa rajactu ayib marka soomaalidiina inta ka tagto waxaan caado u waxaa laga yaabaa ninkii inuu qarash badan kun dollar famaa fowq inuu galo laakiin nin kasta wuxuu ku leeyahay aniga xaj baan la imaanaya ama cumradii baan la imaanaya bacda alxaj marka ityaan bilcumrati bacda alxaj markii acmaashii saxaabadii loo fiiriyo waxaa weeyaan waa laga wanaagsan yahay walow ha aan ansaxde eh. waxaa saas loo yeelayaa inaan lagu yeeshanin hadyi inaan lagu yeeshanin qolena waxay leeyihiin saas ma ahee cumradii bay la imaanayaan markaa kadib bay haddana xajki la imaanayaan meeshii hadiga laga rabay lacag waa iska haystaa laba boqoloo riyaal camal baa neefki lagu gada wuxuu leey laba boqol ma bixin kare eh, laakiin waan iska soomayaa faman lam yajid ma maa tantabiq calayh faman lam yajid maba soo gelayaba marka xajkii aad kumanaan usoo bixisay sidii ugu habboonayd inaad ku gudataa fiican markaa laba boqoloo riyaal waxaa weeyaan wax sii badan maa afar boqoloo kun oo shilin soomaali meelaas marka inaad hadkiid la timaadid maalinta ilaahay wax loogu dhowaado maalinka yowm midilxija la yidhaahdo yowm alxaji culamaa ku fasireen dhiig la daadiyo wax kaga wanaagsan maalinkaas ilahay loogu dhowaan lahay ma marka qofkii waxaa fiican marba haddaad wixii samaysid inaad si habboon aad ku samaysid baa fiican ayb faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaamin fi lxaji saddex maalmoodoo xajka lagu soomo iyo wasabcatin todoba idaa rajactum haddaad soo laabataan ilaahay marka wuxuu yidhi tilka casharatun kaamila tilka arintaas ayida ah, casharatun kaamila weyaan tilka midaas casharatun kaamila saddexdii iyo todoba toban dhammaystiran waay daalika arrinkaas oo intaas laga rabo liman yuu u sugnaaday lam yakun ahluhu ahalkiisa uusan ahayn xaadir ilmasjid alxaraam ninkii reer maka aanan ahayn baa damkaas oo dhiigga ah ama soomkii bedelka ka ahay ninan reer maka ahayna laga raba laakiin ninka hadduu ahlu maka uu yahay ou tamatuc sameeya laysa calayhi damun walaa siyaamun walaa kayru dalik maxaa sidaas loo yeelay dalika xukmu allah ilaahay baa u gartay ninkaasna intaan la saaro ninkaana laga dhaafo ayb intaasoo dhan hadeertaa musanifku uma jeeda laakiin undur musanifku waxau leeyahy fakaana bayinan waxaa cad cinda man khuuطiba bihadihi اlaayati aayaddan cidda lagula hadlay ee qur'aankaas cidda loo soo dejiyo oo qurayshtii lisaankooda ku soo degay waxaa u caddaa ana sawma halaaثati saddexda soomkeeda fi lxaji lagu soomo iyo wsabci wa sawmu sabci wa sawma sabci toddoba soonkooda fi lmarjici marka lasoo laabta la soomo casharatu ayaamin kaamila toban ayaam inay tahay ninkii luqada carabiga fahmaayay ee qur'aankan lagula hadlay markii ilaahay u yidhi alaaatu eh, fasiyaamu alaaati ayaamin fi lxaji wa sabcatin un loo sii sheega maba aha tilka casharatun kaamila maba u baanaano maba u baahno markii saddex toban loo geeya in tobanta toddoba loogiyo toban intahay buu ogaanaya marka maxaa loogu daray tilka casharatun kaamila taasaa laga hadlaya qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yihi tilka casharatun kaamila faxtamalat marka waxay ixtimaasho suuragal noqotay an takuuna inay ahaato tilka casharatun kaamila aayaddaas qaybteeda ziyaadatan fi اtabyiin in loola jeedo saddexdii iyo toddobadii oo aad loo sii cadday oo la yidhaahdo saddex iyo toddobadi toban ay ahaayeen tobankaas bal iska ilaaliya oo ay tahay adkayn adkayntana waa nooc min albayaan inay saas loola jeeda waa suuragal waxtamalad waxaa kaloo ixtimaali kartaa oo suuragal ah an yakuuna ilaahay inuu yahay aclamahum kii ogeysiiyey anna alaaatan saddex idaa jumicat ilaa sabcin todoba haddii lagu daro kaanat casharata kaamila inay tahay fiiri macnahaasi uu qarsoon yahay ilaahay aayaddiisa tilka casharatun kaamil uu yidhi laba macnay suuragal ay tahay in dadkii loo sheego liidaa war dad iyo saddex iyo todoba laysku daray waa tobana ogaada in loola jeedo iyo in loola jeedo saddex iyo toddoba laysku daray waa toban laakiin tobankaasaan waxaan idinka rabaa inaad ilaalisaan hadda way kala duwan tahay ogow markaan ku idhaahdo warniyo abow toban saddex moraan kuu siiyey toddobana gadaal baan kaa siiye lacagta dhammaanteed waa isku tobana ogow taas waxay noqonaysaa xisaab ninaan aqoonin oon barayaa baad noqonaysaa adaa xisaabtian ku baraya nin oo fahmadiisa hooseeya baa tahay midda kale waxa weeyaan war nin yahow saddexna horay baan kuu kuusii toddobana gadaal baan kaaga daraye lacagtaas tobanka ah haddii iska ilaali inaad waktigeeda iska bixisid kuma dhahaya lacagta waa toban oo waan ogahay inaad toban tahay laakiin waxaan kugu adkaynayaa war tobankaas niyaw iska bixinteeda iska ilaali taas waa nooc min ata'kiid walbayaan midda dambo marka aayadda labadaasay suuro gashaa musanifka asaa kuu sheegi doona labada macno keebaa u dhow laakiin undur si loo soo saaray arag haddi markaan tafsiirka akrisan jirnay tilka casharatun kaamila laakiin musanifka sida uu qarbala ugu sameeyey u fiirso markaasaa noo sheegi doona macnaha uu doortay وqاaل الله تعالى ووعدنا موسى ثaلاaثيiن ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقاaت ربه أربعيiنa ليلة ilahay wuxuu leeyahay وواacadnaa موسى muسى waxaan u yaboohnay ثaلاaثيiنa ليلة soddon maal habeen wa atmamnaaha bicashrin markuu reer bani israa'iil ka soo tagay ee towraad inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu siiyo ou doonay yaa loo yeeray ali reer bani israa'iil ka soo tag todoba tobankaas soddonkaas habeen oo tobanna lagugu daray yaa ilaahay wuxuu u doonay waktigaas in nebiyullaahi muusa la tarbiyee towraad wixii dhammaay marka isagoo qoomkiisa ula soo laabto waa markuu ilaahay subxaana wa tacaala la hadli doono wa marka ilaahay wuxuu ihi wawaacadnaa muusaa alaaiina laylata wa atmamnaaha bicashri bal soddon iyo afar oo lagu daray maxay noqonaysaa afartan bay noqonay markaasuu ilaahay wuxuu ihi fatama miiqaatu rabbihi arbaciina layla ilaahay intuu u yabooho miiqaadkii bimacnaa waxa weeyaan la kulunkii ilaahay ou la kulmay bimacnaa waxa weeyaan liqaa bimacnaa ilaahay waktigu uula talagalay inuu la hadlo oo towraad loo soo dhiibo miiqaadka waktigaas marka fatama miiqaatu rabbi arbaciina layla baa lyidhi afartan habeen musanifka undur fakaana bayinan hadda bayinan waa khabaru kaana muqadama waxaan umalaynaa naxwada inay idinka qarsoonayn khabarkeeda fa ana alaaiina yaa mubtadihi ismu kaana ah fakaana ana alaaiina wa cashran bayinan cinda man khuiba sidaasay ahayd sidii wakaana e, xaqa calayna nasru lmuminiin lamid fakaana bayinan waxaa cad cinda man khuuطiba bihadihi اlaaya aayadda ninka lagula hadlay oo carabti ahayd ana ثalaثiina soddon iyo wa cashra arbacuuna laylatan way iska caddahay soddon iyoiyo toban markii la daro carabtii qur'aanka lagu soo dejiyey inay afar tahay waa og tahay wa qowluhu tacaala markaas arbaciina laylatan ou yiriyey yaxtamilu waxaa suuragal eh maxtamalat ilaayatu qablahaa aayaddii hore waxay oo ixtimaashay in loola jeedaa suuragal eh, oo maxay ahayd oo min an takuuna idaa jumica alaauuna soddon haddii lagu daro ilaa cashrin toban kaanat arbaciina in dadka la ogeysiiyo soddon toban lagu daray waa afartane ogaada in loola jeedo wa an takuuna ziyaadatan fi اtabyiin ee inay in loola jeedo in la caddeeyo oo carabtii way og tahay soddon toban lagu daray afartan inay tahaye laakiin in loo dardaarmo afartankaas asiga ah in la yidhaahdo nebiyullaahi muusa waqtiga ilaahay uu la kulmaay miiqaata ounu waxyigii ka dhagaysanayo waqtigaas buu ahaa ayib Eh, aayaddan tii horayba waa isla raacsiin labadooda waqaala allahu tacaala kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum kutiba calaykum asiyaamu baa layidhi ilaahay siyaam buu idinku farad yeelay kama kutiba cala aladiina min qablikum dadkii idinka horeysay loogu farad yeelay marka kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waxay loola jeedaa shayga haddii lagula qabo waa kuu fududaada haddaa dad hadda meeshaan ay wada joogto oo askar ay yihiin oo nin keligiis la yidhaha war shaqadan qabo yacni walowba amarka uusan diidi karin laakiin way ku culus tahay laakiin markaan idhaha gibigiinaan shaqada halawada qabto way kuu fududaanaysa marka ilaahay wuxuu noo sheegaa soomkaanu aan idinku farad yeelay adinkana keligiin kuma tihidiine umamtii horaa idinla qabtay samicnaa wa atacnaa waxa weeyaan istijaabadii bay soo fududaynaysaa ayib marka kamaa kutiba cala aladiina min qablikum yani min xayu alfardi waa maahan min xayu alkayfiya ma ah waxaa laga yaabaa umantii hore soddon maalmoodoo sideenaano kale fii shahr ramadaan inaysan qabin laakiin soom oo farad ku ahay waa jiray saasaa lagala jeeda markaasaa ilaahay subxaanaه wa tacaala lacallakum tattaquuna la yidhi soomka maadaama uu adag yahay nafta bani aadamkaana qabuulkeeday ku adag tahay waa cibaadada keli ah oo ilaahay mooye wax ogaan kara ay lahayn ninku gurigiis de isku xerow biyaha iska cabo yaa garan karo munaafiqiinta maalan salaada muslimiinta way la dukan jireen idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas laakiin soomka riyaa ma geli karo liannahu waxaa weeyaan mar wax ku ogaan karoon ilaahay ahayn subxaana wa tacala male laakiin salaadan ina dukanay dad kale waa ku arki karaa wabittaali eh, waa xadiidkii qudsiga ah oo ilaahay uu leeyahay asawmu lii wa ana ajzii bihi waxa weeyaan waa camalka addoonka aan riyaa iyo istus iyo isla weynin aan geli karin markaasaa ilaahay wuxuu idhi hadafka loo jiday waxay tahay ciladiisa lacallakum tattaquuna ilaahay hadduuna yidhaahdo soomkaasaan idinku waajibiyey inuu xikmada ku jirta noo sheego shardi ma ah laakiin bixikmatihi tacaala marka qaarkeed ilaahay wax buu nagu farad yeelaa cilladuu noogu farad yeelayna waa noo sheegaya marna wax buu nagu farad yeelaa waa naga aamusa labadii joorba waxaa la rabaa islusu inaad ka qaadatid la yidhaahdo mu'miniinta inay yidhaahdaan samicnaa wa aطacna ayb markaasaa la yidhi ayaaman macduudaatin ilaahay wuxuu idinku farad yeelay soomkii ayaaman macduudaatin ayaam la tiri karo macduudaad ayaan tirsan oo soddon maalmood ama sagaal iyo labaatan maalmood bishi waxay ka noqotaba markaasaa layidhi faman kaana minkum mariidan haddana ninkii adinka idinka mid ahoo jiran aw calaa safarin ama safar ku maqan faciddatun min ayaamin ukhar waxaa laga rabaa facalayhi korkiisa waxaa ah ciddatun tiro oo min ayaamin ukhar ayaam kale ah ayib tii hore waxaana yidhi ayaama macduudaatin ayaamtiyaa fasir u baahan ayaama macduudaatin haddii saas lagu tegi lahay m waxay noqonaysaa bil kastaba ayaamka soon miya ma bishaad rabta iska soon miya ma toban maalmood ma ayaamti ma cishriin miya ma alaaiin miya maa nadri markaasaa ilaahay mubaalagatan fi lbayaana waxaa la yidhi shahru ramadaan aladii unzila ilaahay wuxuu idinku farad yeelay sawmu shahri ramadaan aladii shahrigoo unzila fiihi lqur'aan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa layidhi ayaamtii macduudada ahayd oon xagga kuugu soo sheegay waa bishii ramadaan ayib bisha ramadaan ayaamtii macduudadeeda waa lagu fasiray markaase haddana waxaa la yidhi bishaas ramadaanka waxaan gooni ugu doorannay liannahu huwa aladii unzila fiihi lqur'aan qur'aankiyaa la soo dejiyey markii la yidhaahdo adiga dhan bishaas jacayl gooni ah kuu qabanay وبالتالي تحتاج إلى مزيد عبادة وما يكون من عبادة فيها الصوم أكثر فضلا فجعل فيها الصوم إلهي مركا وحوري فيها يفرق كل أمر حكيم بشهر رمضان كا ليلة القدر كل أحجره يا يفرق فيها كل أمر حكيم ما وحك استوى ما لنتا سنة وحي دعي دونه سنة جوردة أما سنة سنة كإسلام ou ninka naftiisa xisaabtami karo sanadkan hijriga oo muxaramka ma ah tan taariikh dunyawi weyaan laakiin acmaasha ukhrawiyada ah waxaa lagu kala kaxeeyaa markii bisha ramadaanka laylat lqadrigeeda yaa sanadkaas wixii dhici lahaayoo dhan yaa malaa'igta xukumka loo soo dejiyaa xukumka ilaahay xukum qadiim macluum waay ah. laakiin malaa'igta waxaa la ogeysiinayaa sanadkaas waxay wax ku maamuli lahaayeen oo dhan wixii dhalalahay wixii dhimalahay wixii xasanaadkii wixii dhammayaa la qoraya marka bishaas oo ramadaankii markii la joogo adiga haddaad samaysad fi lxisaabaad wax la yidhaahdo war sanadkii ramadaan ilaa ramadaan oo nebigu yidhi mukafiraatun limaa baynahunna maxaan samaysto acmaal khayraad ah adduunyadaadaba waa maraad xiraysaa oo aada la xisaabtamayd laakiin sanad xisaabeedda ramadaan ka dhigatid waa fiican tahay ayib markaasaa ilahi wuxuu ihi faman shahida minkum الshahra faman shahida minkum الshahra bishaas ayada oo ramadaanka ah ninkii gaaro xaadiro falyasumhu ha soom waman kaana mariida ninkii jiran aw calىa safarin facidaة min ayaami أkar ayib aayadda haddeertaan tafsiirkeedii un baan kuu sheegay laakiin musanifka aayadda tafsiirkeeda hadda kama hadlaya laakiin usuul buu ka hadlaya sidee wax looga soo saarta markaasuu yidhi faftarada calayhim asawm ilaahay aayaddan iyo tii ka horaysay wuxuu nagu farad yeeli soom uma bayana kutiba calaykum asiyaamu markii la yidhi oo haddana la yidhi ayaama macduudaatin yaa waxaa lagu cadday annahu shahrun inuu yahay soomkaas lagugu farad yeelay waxa waa bil baa la yidhi washahru shahriga islaamka ana cindahum cinda alcarabi maa bayna alhilaalayni labada bilood bishii horeo dhammaatay iyo tan dhalinaysa inta udhexaysaa la yidhaahdaa waqad yakuunu marka shahriga waxau noqon karaa alaaiina wa tiscan wa ishriinna waa noqon karaa bisha islaamka sagaal iyo labaatanna way noqon kartaa soddonna way noqon kartaa waxaa ilaahay ugu talagalayna in xajka iyo mawaaqiidka iyo cibaadada lagu samaysto yas'aluunaka can اlahilati qul hiya mawaaqiitu linnaasi wاlxaj marka dadka muslimiinta waxaa habboon hadday wax tirsanayaan ama taariikh ay wax qoranayaan inay bishaas ilaahay subxaanaه wa tacaala cirka uu noogu muujiyey inaan ku xisaabtano ee bishaas kale oo laleeyahay bil miilaadi اlmasiix ay ka timid waana been oo dhalashadii masiix kuma xerne inaan annagoo muslimiin ee tabac lihaaulaa'i aan noqono oon taariikhdooda wax ku xisaabtanna sharcan uma banaanaba sideedaba liannahu waxaa weeye tabaciye iyo istidlaal waay ilahi wuxuu uhi ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fii kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati waalard marka adiga wax bedeli karo iyo wax ka dabamari karo ma muslim haddaad tahay inaad tiraa bisha aan ku jirno waa rabiicu lwal sanadkana kun iyo afar boqol iyo labaatan uu yahay habeenkana saas uu yahay inaad tiraa kula haboon laakiin shaarigan waxaa weeyaan octoobar weeyaan fulan weeyaan waa nooc min atanaazul oo mubarir aan lahayn midda kale bishaan miilaadigu lagu leeyahay wax tusinaya haddii caawa haddii dadka iska iloobaan meel oo laga soo cusboonaysiiyo ma leh laakiin bishaan haddaan isku khilaafno nidhaada war caawa waa afar ama waa shan bishii calaamaad bay leedahay habeenay soo baxaysa haweenay dhalinay habeenka dambaan inta ka arkaynaa khalaas bishii intahayba nooga bilaabatay maba dhumi karta lianna wax taaganoo habeen kasta ka horjaaga makaa dhumi kara iyo wax buug in lagu qoro mooye meel loogu noqdo aan lahayn in la daba orda waa laga fiican yahay marka dadka muslimiinta meeshan waxa weeyaan nin kastaba haqaafada asiga uu leeyahay iyo caadaadkiisa u geedigelinayaa adigaa la rabaa in lagugu fuliyo marka intaad adiga caadaadkaadii iyo diintaadii iyo aada meel kale gey laheyd an tastawrida caadaata qowmi wa tawaariikhahum hada min alcaari calayna ayb fakaanat اdalaalatu fi hada kaadalaalati fi اlaayatayn aayaddan wuxuu ku leeyahay fakaanat اdalaalatu fi hada ay aayat الsawm dalaalada ku sugan kadalaalati fi اlaayatayni aayataynkii naga horeeyey oo tii xajka ahayd iyo tii oo mawaaqiit muusa calayhi الsalaatu wasalaam laga soo hadlay ahayd ay la mid tahay ayb laakiin wa kaana fi اlaayatayni qablah midkaan labadii aayadoo ka horeysay waxaa ku sugnay ziyaadata tabyiini jimaaci اlcadad cadadkii asiga ahay oo lagu kulmiyey caddaynteeda ku sugnayd buu yihi hadda ilaahay subxaanaه watacaala markuu noo sheegay uu yihi fasiyaamu ثalaaثaةi ayaami fi اlxaji wa sabcati idaa rajactum markaasaa lihi tilka casharatun kaamila laakiin aayaddan waxaa nala yidhi shahru ramadaana ladinku waajibiyey ilaahayna ma dhihin wadalika الshahru yakunu tiscan وacishriina aw ثalaaثiin lama dhihin oo waxaa laga reebay bishii noola sheegay oo sagaal iyo labaatanka ama soddonka noqon lahayd in noola sii caddeeyo la yidhaahdo waa soddon maalmood ama sagaal iyo labaatan waa laga reebay lianna waxaa lagu leeyahay aayadda sideeday ku caddahay tanna ma aha laguma darin mubaalaqa fi tabyiin laguma darin lianna carabtu waaba iska garanaysaa baa lagu leeyahay ayib markaasu wuxuu u laabanaa labadii aayadoo horo laba ixtimaalaa ku jirta waan soo neriyey labadii ixtimaalkeebaa u dhow markaan tii baa laga hadlaya وأشبه الأمور وأشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع والثلاث وفي الثلاثين والعشر أن تكون زيادة في التبيين مصنف مرك وحولي وأشبه الأمور أمور توحى أشبه الأمور هذه الويرة هذا أرجح الأمور وياه لما احتمالات كين صو شيغني كان ugu راجحسن oo بزيادة تبيين جملة العدد cadadkii hore lasoo sheegay oo saddexdii iyo toddobadii cadadkaas lasoo sheegay oo la caddeeyo fi sabci waalaaiin iyo wa fi alaaiina walcashri muusa qisadiisa sida ugu raajaxsan waxa weeyaan an takuuna ziyaadatan fi tabyiin inaysan ahayn macnaheedii saddex toddoba lagu daray waa toban loolama jeeda waxaa loo jeedaa war saddex iyo toddoba tobankaas aad taqaanin si fiican u ilaaliya tabyiinka saas waay ee carabti lama baraynin saddex lagu daray todoba waa toban ee ogaada ma aha macnaheedii buu leey musanifku waxaa raajaxe tobankaas aad taqiineen yaa ilaahay idinka doonee ka soo baxa in loo jeedo saasaa dhici karta maxaa yeeley liannahum lianna alcaraba lam yazaaluu kama ayna zuulin yacrifuuna inay garanayaan haadayn alcadadayni labadaan cadad saddex iyo todoba iyo wa jimaacahu isku darkiisoo toban ah kamaa lam yazaaluu sayna ugu zuulin yacrifuuna inay garanayaan shahr ramadaan bisha ramadaanka intay tahay oo sagaal iyo labaatan iyo toban iyo soddon inay midkood tahay say u garanayn ay u garanayeen yay u garanayeen saddex todoba haddii lagu daran toban inay tahay laakiin waxaas ilaahay ula jeedo waxaa waaye adkayn inaan la iloobin ayib taa waan ka soo baxnay waxa weeyaan waa shay waadixa laakiin annaga haddaan weligeen tafsiirka ilaahay kitaabkiisa akrinana xataa nooma dhaci lahayn arrintaas ayadaa taas markhaatiyaan ka wadantahay baabu lbayaani athaani bayaanka labaad qaala allahu tabaaraka wa tacaala idaa qumtum ila asalaati faaqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayni wain kuntum junuban faطaharuu aayaddan ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa oo suuratulmaa-ida ka mid a idaa qumtum ila asalaati salaadda haddaad doontaan haddaad salaaddii isu taagtaan ma aha macnaheedu laakiin haddii aad sanaad miyaysataan inaad samaysaan markaa faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum waxaad dhaqdaan wejiyaalkiinna iyo gacmihiinna ila almaraafiqi xusullaha intii laga gaaro wamsaxuu biru'uusikum madaxiinnana masaxa iyo warjulakumna dhaqa liannahu waarjulakum haddii qiraa'adaas la akriyo oo kordhiga ah khilaafka ma jooda in loola jeeda qasligi liannahu faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum waarjulakum dhaqa saasay isugu cadfan tahay hadday ru'uusikum ku cadfan tahay waarjulikum baa la dhihi lahay sidii qiraa'ada kale ay qabto ayib hadda waxaa weeyaan haddaan idhaahdo min naaxiyati اlfiqhi baan u raacaynaa caawo dhan ka dhamaymayno liannahu hal kulu maa dukira fi hadihi اlآayaةi huwa اlwaajibu min waajibaati اlwuضuء faqط am ina hunaaka waajibaati أkrىa ukhidat min ficli الnabiy salى الlahu عalيه wasalam oo sidii madmadadii istinshaaqii wixii lahal ma ku jiraan haye wamsaxuu biru'uusikum madaxii o dhan hala masaxa miya mase qaarkiis weeyaan maa daliilu kuli qowmin bima stadalla bihi calaa madhabihi haddaan idhaahdo maka bixin wabitaali waxaan rakizaynaa ulajeedada musanifka ma aha hadda inuu aayat alwuduu noo fasiro ma aha ulajeedadeeda laakiin bayaankan qeybta labaad waxa weeyaan fayma idaa fusira wabuyina الnasu bigayrihi min الnusuus aayaddii baa waxaa lagu fasiray aayad kale ama xadiidkii baa fasiray aayad ayada ah qaybtii hore waxay ahayd halkiina soo isfasiray tanna qayb labaad weeyaan marka ulajeedada taas weeyaane laakiin haddii layidha aayaat lwuduuha laga sheekeena ma fiiha min axkaam caawo dhan ka bixmin ayib wain kuntum junuban haddaad tihiin ilah wuxuu ihi faahiruu faطaharuu yani istahiro oo ishagaajiyo qabaystadii wa qaala tacaala walaa junuban nin junub ana inuu masaajid ku nagaado uma banaano ilaa caabiri sabiilin inuu dhex gudbaayo mooye nin junub ah inuu ku nagaada walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajidi taas soomka ah tanna ninkii hadduu junub yahay masaajidka inuu iska dhex fariisto u ictikaaf ku sameeya ma u banaano ayib marka aayaddan meeshee baa ijmaal kaga jira meeshee baa ay tafsiir kaga ba'an tahay undur musanifku waxau leeyahay faataa kitaabu اllah ilaahay kitaabkiisa wuu la yimid cala albayaani caddayn fi lwuduu'i la caddeeyo iyo wa fi lgusli min aljanaabati iyo wees qabayskii janaabada laga qaabaysanayo wain kuntum junuban faطaharuu duuna اlistinjaa'i biاlxijaarati dhagax lagu istinjaystane lama sheegin oo qur'aanka laguma sheegin wa fi lgusli min aljanaabati fi lwudu' bay ku cadfan tahay walidaalika waxaan ku tusinaya imaamu shaafici luqadiisa inay tahay luqa biduuni takalluf ah qolada nuxaadka waxay yidhaahdaan haddii laba shay la ysku cadfo in lam yakun baynahumaa faasil yanbagii an laa yukarar xarfu ljar haddaad tidhaha marartu bimuxamadin wa caliyin wa cuhmaana inaad ba'di soo celisid ma bannaa ma haboono oo tidhaha marartu bicaliyin wa bicuhmaan wa bicamrin inaad tiraa ma haboono liannahu maadaama ay isku wada cadfan yihiin xarafka hore kan hun baa la gelinaya xarfu jarka kan kale la soo celi maayo laakiin haddii la kala geeyo oo tiraa marartu bizaydin fi daari waxaa haboon in tiraa wabicaliyin ood ba'di soo celis liannahu fi daari baa lagu kala fasli hadda fiiri lamaa araada الshaaficiyu an yacطifa اlgusla calى اlwudu waqad fasla baynahumaa biqowlihi duna اlistinjaaءi bاlxijaarati acaada اlkalimata maraة ثaaniya wahiya qowluhu wafi اlgusli min aljanaab haddii kale uusan duuna اlistinjaaءi bاlxijaarati ayn ahaan lahayn wuxuu dhihi lahaa faataa kitaabu اllahi calى اlbayaani fi اlwuduءi wاlgusli min aljanaaba wa fi lgusli lama dhihi lahayn laakiin haddaanan wa fi lgusli markii la kala geeyey duuna اlistinjaaءi bاlxijaarati haddaan wa fi lgusli fa lagu dari lahayn waxaan u fahmi lahayn haddana duuna اlistinjaaءi bاlxijaarati wa duuna اlgusli min aljanaaba oo marka qur'aankii wuduءun ba u caddeeye weesa istinjaa bاlxijaara iyo alguslu min aljanaab ma caddaynin taasna waaqici maba ayaaba diidaya marka wuxuu ku leeyahay faataa kitaabu اllahi calى اlbayaani fi اlwuduءi weesadii iyo wa fi اlgusli min aljanaaba sida loo weyse qaato qur-aankii waa caddeey iyo sida oo janaabada looga qabaystay janaabada waxaa weeyaan qofkii eh, ama ninkii oo junub ah ama xaaskiisi uu tegay ama naagtii oo xayd ka yimaado waxaasoo dhan waa lagu wadadar ayib duuna alistinjaa'i bilxijaarati laguma sheegin marka naski meelna mubayan buu ka yahay oo xaggii wuduu ahaa meelna wax baa ka dhiman oo xaggii istinjihii inay biyo keligeed mooye meel kale lama so lama sheegin marka undur uma kaana waxaa ahaaday buu leeyahy musanifka aqalu gasli lwajhi iyo walacdaa'i wejiga iyo xibnaha kaloo gacnihii lugihii ah dhaqitaankooda kan ugu yar maratan mara buu ahaaday waxtamala waxaana suuragal eh wuxuu suuragal u yahay maa huwa akaru minhaa marka ilaahay una yidhi faqsiluu wujuuhakum waxaa la dhihi karaa hal mar maan dhaqnaa miyaa loola jeedaa suuragal wa ma saddex joor baa la dhaqaa ma toban joor baa la dhaqaa ilaahay wejiga hala dhaqo buuna yidhi laakiin intii la dhaqi lahaay lama sheegin aayaddana waxay suuragal tahay inay hal mar tahay inay laba mar tahay saddex marta inay tahay marka undur fabayana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam alwuduu'a maratan watawada'a halaaa nebiga mar uu hal mar weysaystay hal hal mar mar laba laba jeeroo weysaystay mar saddex buu weysaystay markaasuu yihi alwuduu maa bayna haadayn labadaan inta u dhexayso saddex ma dhaafi karaysa inay hadday xibintii la dhaqi lahay meel ay kacaddahay oo biyihii gaarin waa qaybteedo lama dhaafi karo laakiin haddaad saddex joor dhaqdid oo gacantii xibintii ay wada gaarto waan ku daray haddii liidaada nabiga sunnadiis way ka baxsan tahay dembi aad ka hesha mooyee ajirna ka heli maysa lianna almutaabaca macnaha ataqayud bima nuqila can الnabiy salى اllahu alayh wasalam marka adiga waxaad leedahay min waaxid ilaa halaaa